alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina mxamedi wclى aalihi wsaxbihi wslm wbacd annahyu can اlbusaaqi fi اlqibla wbihi qaala malik can naafici can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam ra'aa busaaqan fi jidaari اlqiblati faxakah ثuma aqbla clى الnaasi faqaal ida kana axadukum yuصlii falaa yabsuq qibla wajhi faina allaha tabaaraka watacaala qibla wajhihi ida salaa fii hada albaab annahyu can اlbusaaqi ila jihati اlqiblati yacni ramyu annukhaamati aw اlbusaaqati aw annukhaacati ila jihati اlqiblati taqdiira watacdiima lilqiblati watashriifa laha min an tulqى ilayha hadihi alqaaduuraat lianna ramya albusaaqi ilaa jihati ma fiiha shayun min alistikfaafi bixaqiha uma rawaa alimaamu malik hada alxadiida can naaficin can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam ra'aa busaaqan fi jidaari alqibla ra'aa busaaqan fi ljidaar aladi yatawajahu ilayhi اnnaasu fii salaatihim fi lmasjidi faxakahu hada min alisaalati lilmunkari bilyadi faxakkahu uma aqbala cala annaas faqaal ida kaana axadukum yusallii ida kaana axadukum fii salaa falaa yabsuq qibala wajhihi ida kaana yusallii fainahu laa yanbagii lahu an yabsuqa ilaa jihati alqiblati maa hiya alcila limaada nuhiya can hada dakara fi اlxadiiثi اlcilata fi hada الnahyi qaal faina allaha tabaaraka wa tacaala qibla wajhihi ida sallaa qaala abu cumar raximah اllah wa fii hada alxadiidi min alfiqhi isaalatu maa yustaqdaru wmaa yutanazahu canhu wayutaqazazu minhu min almasjidi wa an yunadaf fii hada alxadiid fiihi mashruuciyatu tandiifi اlmasaajidi wa takriimiha can ilqaa'i alqaaduuraati aw alawsaakhi min albusaaqi wاlnukhaacati wma ashbaha dalik waإida kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaxuku اlbusaaqa min xaa'iطi اlmasjidi fakansuhu wa tandiifuhu wa kiswatuhu wa fii hada alxadiidi ayضa daliil calى ana lilmuصlii an yabsuqa wahuwa fi الصalaati ida lam yabsuq qibla wajhihi yacni huna nuhiya an an yabsuqa ilى jihati اlqibla lakin yajuuzu an yabsuqa ilى yasaarihi aw taxta qadamihi daliil calى ana lilmuصlii an yabsuqa wahuwa fi الصalaati ida lam yabsuq qibla wajhihi walaa yaqطcu dalika salaatahu ida basaqa ilى asfal aw ilى اlyasaar fainahu laa yaqطcu dalika calayhi salaatah walaa yufsidu shayئa minha ida galabahu dalika واxtaaja ilayhi walaa yabsuqu qibla wajhihi albattata walakin yabsuqu fii hawbihi wa taxta qadamihi calى ma habata fi اlآahaar wqad ajmaca alculamaau calaa ana amala alqaliila fi salaati laa yaduruhaa wa fi lbusaaqi fi salaati liman qalabahu dalika calaa ana nafqa watanaqnuxa fi salaati ida lam yaqsid bihi saaxibuhu allaciba walcabatha kana yasiiran laa yaduru lmusaliya fi salaatihi walaa yufsidu shaya minha لأnنه qلma ykun busaaq إla وmacahu شhayء min النfki والنxنxة والbusaaq والنukhaamaة والنukhaacة kul dalika mتqاarب hada fiihi أna الصوت اladي laysa bkalaam faإnahu la yfsid صلاة faإna الإnsان اladي ybsq أw yrmي النukhaacة faإn hada qad yusaaxibh شhayء min الصوت وlaysa bkalaam faإn hada الصوت اladي ykرج mعa الbusaaq laa yqطc عalayhi صلاة wla يctabar kalaamا ayb laakin yaquul in qasada annaafiqu aw ilmutanaxnixu fi salaati bifa'lihi dalika min allacibi waalcabathi fi الsalaaة fainahu qad afsada salaatahu ayb hada alxadiid fiihi faina allaha tabaaraka wa tacaala qibala wajhihi ida sallaa hal hada alxadiid min axaadiidi صifaat faina allaha tacaala qibala wajhihi hada alxadiid huwa fi lxaqiiqati min alaxaadiid alati fiiha shayء min alishkaali fi macnaah waqad yakun hunaaka اkhtilaafu fiihi fabacdu ahli اlcilmi qad laa yajcaluhu min axaadiidi الصifaat wa minhum abu cumar ibn cabdilbar maca ana abaa cumar raximah اllahu min kibaari culamaaءi ahli الsunnati wاljamacati waqad yanqulu canhu shaykhu اlislaami fii kutubihi kahiira canhu وخاaصة في هذا الكتاب هو التمهيد ينقل عنه kaثيirا ويثني عaليه ويذكر أنه من أئمة السنة ومع ذلك يقول هنا أبو عمر وأما قوله في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى فكلام خرج على التعظيم لشأن القبلة وإكرامها abuu cumar laa yacudu hada alxadiida min axaadiidi sifaat wa inamaa macna alxadiid ikraamu alqiblati wa tansiihuhaa ama laa yanbagii qaal walaahaaru tadullu calaa dalika maca alnadari walictibaar walaahaaar addaalatu calaa culuwi illahi subxaanahu wa tacaala waa و فوقيته على عرشه تدل على هذا يقول وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة في أن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش هذا المذهب هو القول بأن الله في كل مكان نسبه أبو عمر إلى المعتزلة وذكر أن هذا قول المعتزلة وفي الحقيقة هذا قول بعض الجهمية فإن الجهمية يختلفون في هذا فقال بعض أهل العلم إن الجهمية المتعبدة يقولون إن الله في كل مكان ولا يختص بمكان دون مكان والمعتزلة والجهمية قد اختلطوا بعضهم في بعض في بعض المذاهب والآراء وهنا جعل هذا القول من أقوال المعتزلة وأما الجهمية المتكلمة الذين يميلون إلى الكلام والفلسفة فإنهم يقولون ليس فوق ولا أسفل ولا يمين ولا يسار walaa waraa walaa qudaam fayastacmiluun annafya almaxda laa fawq walaa asfal laa yamiin walaa yasaar laa qudaam walaa khalf qaala ahlu sunna ina alinsaana low araada an yasifa almacduuma fainahu laa yaqdiru an yasifa almacduuma biakara min hada wamin hunaa qaala ahlu sunnati ayضa ina aljahmiyata almutakalima yacbuduuna cadaman lianna ilaahahum aladii yacbuduunah wayasifuunahu qad wasafuuhu bisifati alcadam kaannahu shayء غayru mawjuud faashay aladi laysa fi lfawq ولا في الأسفل ولا في اليمين ولا في اليسار ولا أمام ولا خلف كأنه شيء ليس بموجود طيب إذا الخلاصة أن هذا القول وهو أن الله في كل مكان جعله أبو عمر من أقوال المعتزلة مع أن كثيرا من الناس الذين يصيحون اليوم بأنهم من أهل السنة يقولون ina allaha fii kulli makaan walaa yunsabu ilaa makaani duuna makaan wahuwa fii kulli makaan wahaulaa'i qad labasa calayhim ashayطaan wa jacalahum yantasibuuna ilaa shayin walaa xaqiiqata lihada alshay aladi yantasibuuna ilayh yaquulu hada jahlu wqad naزca bhada الxadiiثi bacdu man dahaba madhab الmuctasilati fi ana allaha caza wajala fi kuli makan walaysa clى اlcarshi wahada jahlu min qaa'ilih لأna fi اlxadiiثi اladii jaءa fiihi الnahyu can اlbusaaqi fi اlqiblati أnnahu yabsuqu taxta qadamihi وcan yasaarihi wahada yanqud ma asaluuhu fii أnnahu fi kuli makan hada اlxadiiث yanqud madhab haulaa aladiina yaquuluuna ina allaha fi kuli makan waqad qaala shaykhu اlislaam ina calaya an astadilla bikulli daliilin ixtaja bihi ahlu lbidaci cala alxaq wa annahu yadullu cala alxaqi fi lwaaqic wa hada alxadiid aladi istadalla bihi bacdu haulaa'i wahu annahu fi kulli makaan low qiila bima yaquuluun ladalla hada alxadiidu calaa naqdi maa yaquuluun liأnna alxadiiثa yufhamu minhu anahu yabsuqu calى yasaarihi aw taxta qadamih wahum yaquuluun inahu fii kuli makani fii yasaarihi aw taxta qadamih fakaأnahu yabsuqu ilى aljiha alatii nasabuu allah subxaanaه wa tacala ilayha ayb idan alkhulaasa ana hada xadiiثa kama dahaba ilى dalika abu cumar laysa min axaadiiثi الصifaat wainama alxadiiثu fiihi ikraamu jihati اlqiblati faqad lakin bacdu ahli اlcilmi اlaakharuun yaquuluun in alxadiiثa min axaadiiثi الصifaat wqad dakara shaykhu اlislaam fii bacdi kutubihi hada alqowl fadakara hada fi alfatwa alxamawiya alkubraa qaal wakadalika qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam ida qaama axadukum ila asalaa faina allaha qibala wajhihi falaa yabsuq qibala wajhihi alxadii alxadiidu xaqu calaa daahirihi wa huwa subxaanahu fowqa alcarshi wa huwa qibala wajhi lmusali haakada alxadiid calaa daahirihi wa huwa subxaanahu wa tacaala fowqa alcarshi wa huwa qibala wajhi اlmusalli ayضa bal hada alwaصfu yahbutu lilmakhluuqaat يقول هذا يمكن حتى لبعض المخلوقات فإن الإنسان لو أنه يناجي lakaanat alsamaau walshamsu walqamaru fawqahu wa kaanat aydan qibla wajhi saar lahu nadiir qul linsaan idaa kaana maala yukhaatib alqamar aw shamsa faina wajhahu yuqaalu fii fainahu yuqaabiluhu aw tuqaabiluhu alshamsu aw alqamar fayuqaalu alshamsu tilqaa'a wajhihi الشمس تلقاء وجهه والقمر تلقاء وجهه ومع ذلك الشمس والقمر فوقه فقال هذا يمكن أن يفهم حتى من المخلوقات طيب هكذا إذن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي ومع ذلك هو فوق العرش وذكر هذا المثال الذي يفهم أو يقرب معناه في المخلوقات ثم ذكر معنى آخر في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية وهو من أوسع كتبه قال أينما qaal waalcabdu idaa qaama fi salaati fa inahu yastaqbilu rabbah wallaahu yuqbilu calayhi biwajhihi maa lam yasrif wajhahu canhu kama tawaatarat bidalika alaxaadiisu asixaaxu can inabiyi sala allahu alayh wasalama midlu qowlihi idaa qaama axadukum ila asalaati fainamaa yastaqbilu rabbah wa idaa kaana kadalika faqad ahbara anahu aynama istaqbala alcabdu fainahu yastaqbil wajha allah aynamaa tawajaha alcabdu fainahu yastaqbilu wajha allah faina hama wajha allah kayf faina allaha fawqa carshihi calaa samaawaatihi wa huwa muxiiطun bilcaalimi kullihi bilcaalami kullihi fainamaa waliya alcabdu aw walla alcabdu faina allaha yastaqbiluhu hada macnan aakhar wa tawjiih aakhar wa huwa yaquulu ina allaha fawqa alcarsh waalcarshu muxiiطun biاlcaalam faida tawajaha ila alqiblati fainahu qad tawajaha ila allah aada wallahu maca dalika fawqa alcarsh ayib ida akhadna bihada almacna fayumkin an naqul ayضa ida tawajaha ila gayri jihati اlqiblati wاstadbara alqiblata watawajaha ila jihati الsharqi aw algarbi aw الshimaali aw اljanuub faina hada almacna ayضa yanطabiq fayuqaal inahu istaqbl allaha wallahu qibla wajhihi hadi mushkil ayضا faina hada almacna laa yaktasu biqiblati uma hada alxadiid fiihi alfaad wariwaayaat famin riwaayaatihi wa alfaadihi faina allaha baynahu wa bayna alqibla fakayfa yuqaal fi hada alxadiid ida tawajaha ilaa aljiha aw ilaa ay jiha faina allaha hunaaka yastaqbilu biwajhihi walxadiidu fiihi faina allaha baynahu وبين القبلة وهو صحيح فالمعنى الذي ذكره أبو عمر هو أن الحديث ليس من حديث الصفات وإنما جاء في تعظيم القبلة هو الظاهر الذي لا تتواجه أو لا تأتي عليه هذه الإشكالات فيمكن أن نأخذ بهذا المعنى والله أعلم ثم ذكر أبو عمر أحاديث أخرى كثيرة في هذا المعنى منها حديث أنس وهو هذا الحديث حديث يشبه حديث الباب قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاعة في المسجد فشق ذلك عليه حتى عرفنا ذلك في وجهه فحكه وقال إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي falyabsuq idaa basaqa can yasaarihi aw taxta qadamihi xadiidu xudayfa ayضa idaa qaama arajulu fii salaatihi aqbala allaahu biwajhihi falaa yabsuqanna axadukum fii qiblatihi walaa yabsuqanna can yamiinihi walaakin yabsuq can yasaarihi xadiiث ibn cumar huwa aladii macaana dakara ayضa xadiiث abi hurayra wa xadiiث abi sacid alkhudri fii hada ayb uma qaala alaxaadiidu fi hada kahiiratn jidda wahuwa yaraa annaha kulaha fi tacdiimi jihati alqiblati faxasb طيب ثم ذكر أحاديثا في فضل بناء المساجد وتنظيفها وتضييبها minha xadiidu caaishata qaalat amara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bibinaa'i almasaajid fi duur fi duur yani fi laxyaa fi amaakin annaasi wa mujtamacaatihim wa tajamucaatihim wa an tunadafa wa tutayaba alxadiidu aladii bacdahu qaala maaliku can hishaam bni curwata عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخاعة أو نخامة فحكه hada rawaahu can hishaam can abiihi can caaishata ana nabiya sala اllahu alay slam ra'aa fi jidaari qiblati busaaqan qaalu walbusaaq fiihi hadihi luqaat halaaث busaaq wa busaaq bisiin wa buzaaq bizaay wa huwa ma yakruju min alfami wاlmukhaatu qaluu ma yakruju min alanfi wاnnukhaamatu qaluu ma yakruju min alxalqi النخامة فرأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخاءة فحكه وأزاله ما جاء في القبلة وبه wbihi qaala maliku can cabdillaahi bni dinaar can cabdillaahi bni cumar annahu qaal baynama annaasu biqubaa'in fii salaati subxi id jaa'ahum aatin faqaal ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qad unzila calayhi leylata qur'aan qad unzila calayhi alleylata qur'aan waqad umira an tustaqbala alkacbatu fastaqbiluuha wa kaanat wujuuhum ila ashaam fastadaaruu ila alkacbati hada rawaahu alimaam malik can cabdillahi bni dinaar can cabdillahi bni cumar annahu qaala baynama annaasu biqubaa'in fii salaati subxi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama cindamaa wasala ila almadiinati kaana yastaqbilu beyt almaqdis wayusallii huwa waasxaabuhu ilaa hunaak uma kaana yuxibu an yastaqbila alqiblata wa an yuxawilahu allahu subxaanahu wa tacaala ilaa dalika yani ilaa qiblati ibraahim alkacba wa kaana yuxibu dalika kama dakara allahu subxaanahu wa tacala dalika fi kitaabihi qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyannaka qiblata tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraami waxayثu ma kuntum fawalluu wujuuhakum shatra fanasla calayhi اlwaxyu wa umira bian yastaqbila alkacbata fasallaa bacdu اnnaasi maca rasuuli اllaahi sala allahu alayhi wasalama ila alqiblati aljadiidati jaaءa bacdu man sallaa maca nabiy sal slm ila alkacbati wa ataahum wahum fii quba fii masjidi quba fii salaati الsubx waqad ikhtalafuu mataa nazla calayhi alwaxyu biاtawajuhi ila alkacbati qaala bacduhum fii salaati الظuhri wa qaala bacduhum fii salaati اlcasri walaakin ta'ahara alkhabaru falam yasil fi tilka alaxdaati ila almasaajid fi lmadiinati fasawaء qiil inahu nazla calayhi alwaxyu biistiqbaali alqiblati fi اlظuhri aw fi اlcasri fainahu qad wasala ilaa ahli lquba fii salaati subxi waqad dukira fi riwaayaati ayda ana alkhabara wasala ilaa bacdi annaasi wahum fii salaati alcasr fasawaun wasala ilayhim alkhabaru fii salaati subxi aw fii salaati alcasri faina salaatahum alatii saluu ilaa jihati beyt اlmaqdisi saxiixatun liannahum kaanuu yusalluuna ilayha cala alamri alawali walam yabluq ilayhim innaasiku faidaa balaga ilayhim innaasik fainahum yacmaluuna binnaasiki wayastaqbiluuna alkacbata faqaala ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qad unzila calayhi leylata qur'aan hada asaxaabi qad jaa'ahum wahum yusalluuna ilaa beyt almaqdis faqaala lahum qad unsila calayhi leylata qur'aan waqad umira an tustaqbala alkacbatu haakada qaala lahum wahum fii salaatihim fastaqbiluuhaa wa fii dabdin aakhar fastaqbaluuha faidaa qiil fastaqbiluuhaa fainahu min qowli alaati yaquul fastaqbiluu alqiblata alkacbata waإida qiila fastaqbaluuha fahada ficlu almusaliin wاlkhabru canhum yacni lama qaala lahum hada alkalaam fainahum tawajahuu fi lxaali ila alkacbati wastaqbaluuha fi lxaal maa qaaluu nantadir xataa yaأtiyanaa aqwaamu aakharuun aw nantadir xataa nafruqa min hadihi salaa wanastaqbilu alkacbata fii salaatin ukhraa ma qalu hada wahada yadulluka calaa ana saxaabata ridwaan ullaahi calayhim kaanuu yamtahiluuna maa yasiluhum min asunnati fi lxaal wamaa kaanuu yatacallaluun walaa yataakharuun kaanuu idaa samicuu aw balagahum shayun can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fainahum kaanuu yubaadiruuna ila alimtihaali walitibaac ridwaan ullahi calayhim waqad dukir ana cabdallaahi bna rawaaxa kaana yamshi ila almasjid fasamica khudbata anabiyi sala allahu calayhi wasalama wa huwa yaquulu ayuha annaas ijlisuu fajalasa khaarija almasjidi xataa ra'aahu rasuulu llaahi sala allahu alay slama bacda asalaa faqaal zaadaka allaahu tawaaciyatan lilaahi wa tawaaciyatan lirasuulihi sala allahu alayh wasalam fahaaulaa'i lama qaala lahum ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qad unzila calayhi leylata qur'aanu waqad umira an tustaqbala alkacbatu istaqbaluu fi lxaal xaytu saara arijaalu qudaama almasjid wata'ahara annaasu wainqalabat alumuur wata'ahara annisaa'u wataqadama alrijaalu waatamuu salaatahum walam yasta'nifuuha faistaqbaluuha wakanat wujuuhum ila ashaami fastadaaruu ila alkacbati yaquul abuu cumar huna wa fii hada alxadiid daliil calى qabuuli khabari اlwaaxid wa iijaabi alxukmi waalcamali bihi lianna asaxaabata radia allahu canhum qad istacmaluu khabarahu wa qadaw bihi wa tarakuu qiblatan kaanuu calayha likhabarihi wa huwa waaxid walam yunkir dalika calayhim rasuulu اllahi sala allahu alayh wasalam walaa ankarahu waaxidu minhum waxasbuka bimidli hada quwata min camali alqarni almukhtaar khayr alquruuni wa fii xayaati rasuuli sala اllah alay slam waqad nazaca abu cumar min hada alxadiidi bihada alistidlaal liannahu kaana fii zamani fii zamani abi cumar fii man qablahu wa fii zamani aladii qablahu kaana hunaaka naabita tunkiru xujiyata khabari ilaaxaad wa annaha laa tactabiru alakhbaar ilaa iida jaacat mutawaatiratan aw mashhuuratan walaa yaqbaluuna khabara alaaxaad wa hiya mazaacimu qadiima wanaabitatun kanat fi lqarni الثaani wma bacdahu wamin huna kana ahlu اlcilmi ida ra'w mila hadi اlaxaadiiثi yastanbituuna minha hadihi alfawaa'id liلraddi calى hadihi الطaa'ifati alatii kanat curifat biannaha la taqbalu akhbaar alaaxaad ثم ذكر هنا أبو عمر calaa ana sha'na alqiblati awalu maa nusika min alqur'an waajmacuu ana dalika kana bilmadiinati wa ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama inamaa surifa can asalaati ila beyt almaqdis wa umira bisalaati ila alkacbati bilmadiinati wahaakada ayb uma qaal faa'ida ukhraa wafii hada alxadiidi daliilu calaa ana man sallaa ila alqiblati cinda nafsihi biijtihaadihi uma baana lahu wahuwa fi salaati anahu istadbara alqiblata aw sharaqa aw garaba anahu yanxarifu yabni yufhamu min hada alxadiidi ana insaana maa ikhtaladat calayhi jihatu alqiblati falam yacrif faijtahada wadakhala fii salaatihi uma carafa fii ahnaa'i salaatihi صلاته أنه لم يكن على القبلة وأنه انحرف عنها فإنه ينحرف إلى الجهة التي عرف أنها القبلة ويبني على صلاته ولا يستأنفها وهذا الحديث دليل في ذلك طيب الحديث الذي بعده قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم bacda an qadima almadiinata sittata cashara shahran naxwa beyt اlmaqdis uma xuwilat ilqiblatu qabla badrin bishahrayn hada rawahu limaam malik can yaxya bni saciid alansaari can saciid bn musayib anahu qaala sallaa rasuulu اlah sal slm hada mursal qaala abulcabaas addaani fi kitaab aliimaan ilaa atraafi axaadiidi kitaabi almuwada asnada hada alxadiida muxamed bnu khaalid bnu casmata khaarij almuwada can malik can ibni shihaab can saciid bn lmusayib can abi hurayrata hada wasalahu laakin qaaluu hadihi ضaciifa wاlmutafaridu bihada اlwasl ضaciif wاlxadiiثu mursal wa hada اladii wasalahu laa yuxtamalu minhu mihlu hada liأnnahu khaalafa saa'ira alruwaati lilmuwaطa'i can malik qaal waqad ruwiya can yaxya bni saciid can saciid bn اlmusayib can sacdin hada khilaafun aakhar bacdu nnaas rawaa can yaxya can saciid can sacd bni abi waqaas wa hada ayda khata lakin yaquul macnaahu lilbaraa'i bni caazibin khurija fi saxiixayn hada alxadiidu wain kaana mursala ila ana macnaahu saxiixun wa minha xadiidu lbaraa'i bni caazib fi saxiixayn idan huwa mursal walaakin macnaahu saxiixun wayashhadu lahu xadiidu albaraa fii nafsi almacnaa fi saxiixayn anahu salaa rasuulu llaahi sala allahu alay slam bacda an qadima almadiinata sittata cashara shahra naxwa beyt ilmaqdis uma xuwilat ilqiblatu qabla badrin bishahrayn ayb الxadيiث الذي بعده qال مالك عن نافع أن cمر بن الخطاب qاaل ma byn المشhرق والمغرب qبلة إda twujiha qibla الbeyt hada alأhar rawahu malik can naaficin ana cumar qaal maa bayna almashriqi wاlmagribi qibla hada alxadiid axyaana yurwى can cumar mawquufa calayhi wa axyaana yurwى marfuucan wahuwa calى kuli xaal sawaء kana mawquufa aw marfuucan fainahu ida kana mawquufa la yuqaalu min qibli الra'yi wahuwa marfuuc macnan qaal maa bayna almashriqi wاlmagribi qibla ayb ida twujiha qibla اlbeyt yani ida twujiha naxو اlbeyt yani ida twajaha اlinsaanu naxو اlbeyt naxو اlqiblati fama bayna اlmashriqi wاlmagribi lahu qibla yqul wkadalika hada qalahu cmar lakin yaqul huna wakadalika qaala cثmaan wacaliy wacabdullahi bn cabaas wmuxamed bn اlxanafiya haؤulaai kulhm yaquuluun mila ma qaala amiir اlmu'miniin cumar radia allahu canhu uma qowluhu hunaa maa bayna almashriqi wاlmagribi qibla macnaahu ida twujiha qibla albeyti kama qaala cumaru fii riwaayati malik qaala alahram sa'altu axmed bna xambal can qowli cumar maa bayna almashriqi wاlmagribi qibla faqaal hada fi kuli lbuldaan fii kuli lbuldaan alqiblatu fiiha saca wa maa bayna almashriqi wاlmagribi biاnnisbati liahli اljanuubi aw الshimaali qibla faإida tawajaha ahlu اljanuubi ilى jihati اlqiblati fama bayna almashriqi wاlmagribi lahum qibla wakadalika man kana calى samti اlmadinati ida tawajaha qibla alkacbati fama bayna almashriqi wاlmagribi lahu qibla qaala hada fi kuli lbuldaani ila bimakata cinda albeyti fainahu ida zaala canhu bishayin wain qalla faqad taraka alqibla laakin man kana yusallii cinda albeyt wa kaana samtuhu ilaa samti alqiblati fainxarafa shayan fainahu qad kharaja can alistiqbaal wa abdala salaatah qaala walaysa kadalika qiblat lbuldaan uma qaal hada almashriqu wa ashaara biyadihi ilaa jihati almashriq wa hada almaqribu ahaara biyadihi wamaa baynahumaa qiblatun famaa bayna almashriqi waalmaqribi qiblatun qultu fasalaatu man sallaa baynahumaa jaa'iza hada su-aal qaala lahu salaatu man sallaa bayna almashriqi waalmaqribi jaa'iza qaala nacam jaa'iza wayanbagii an yataxara alwasط laakin yanbagii an yataxaraa aljiha wاlwasط aladi yaglib calى danihi anahu calى samti اlqibla lakin jaaئز kulh qaala abu cabdillaahi qad kunaa naxnu wa ahlu baqdaada nusalii haakada baqdaad yadhar annahu qariib min jihati shaam wa ahluhaa yashmaluhum hada alxadiid wahuwa maa bayna almashriqi walmaqribi qibla liannahum laysuu cala almashriqi calaa tuul wainamaa hum yanxarifuuna can almashriqi ila jihati ashaam qaala qad kunaa naxnu wa ahlu baqdaada nusalii haakada natayaamanu qaliila yani ida kanuu haakada yamiiluuna ila jihati اlyamiini qaliila uma xurifat اlqiblatu mundu siniina yasiira uma kaana annaasa اkhtalafuu washakuu fataxawaluu ila jihati ukhra yaquul uma xurifat ilqiblatu mundu siniina yasiira kunnaa cala aljibha wa cala alqibla walaakin bacdu nnaasi ijtihaada minhum kaannahum gayaruu asamta shay-an maa qaala abu cumar tafsiiru qowli axmed hada fii kuli lbuldaan yuriidu ana albuldaana kullaha liahliha min asacati fii qiblatihim mihlu maa liman kaanat qiblatuhu bilmadiinati aljanuub alatii taqacu lahum fiiha alkacbatu fayastaqbiluuna jihataha wayatasicuuna yamiinan wa shimaala fiiha maa bayna almashriqi waalmaqrib yajcaluuna almaqriba can aymaanihi waalmashriqa can yasaarihim haaulaa'i fii ayi jaha jiha fi shimaal wakadalika yakuunu liahli اlyamani wa naxnu min asaacati fii qiblatihim mihlu ma liahli اlmadiinati ma bayna almashriqi wاlmaqribi ida tawajahuu qibla اlbeyt ila anahum yajcaluuna almashriqa can aymaanihim wاlmaqriba can yasaarihim yquul wkadalika ahlu اlciraaq wakhuraasaan lahum min asacati fi istiqbaali alqiblati ma bayna aljanuubi waالshimaali mihlu ma kana liahli اlmadiinati min asacati fi ma bayna almashriqi wاlmaqribi wainamaa tadiiqu alqiblatu kulla adiiqi calaa ahli اlmasjidi alxaraam wa hiya liahli makata awsacu qaliilan yacni man kaana qariiban min alkacbati falqiblatu dayiqa laakin ahlu maka awsacu qaliilan wa antum samictum annahu lamaa buniyat isaacatu طawiila alatii qaaluu inaha fowqa mi'ati dowr kanat hunaaka masaajid fi axyaaءi maka lama ra'w hada اlbinaa carafuu anahum kanuu munxarifiina can alqiblati fabuniyat akharu min mixraab fahudima akharu min mixraab ثuma لأhli الxarmi أwsع qaliila ثuma hiya لأhli الآafaaqi min الsacةi عalى xasabi ma dakarna ma jaءa fي masjid النabiy nqif huna hada wbilah tوfiq slى اlه وsلم